caalimka haddii uu kelmad ku simbirraxdo kelmaddaasu mashriq iyo maqhribay ka dhacayda laba daa'ifaana ku fidnowda caalimka zalladiisa daa'ifo oo caalimkaas marka hore tabaa guluwi ku samayda hadalkiisana sida hadal nabi oo kale ka dhigta xasanaadkiisa keliya ay aragta oo khadda aan aaminsanayn bal khadda iisay waxay ka dhigayaan inuuba sawaab yahay waxayna mustaxiil ka dhigayaan inuu gafo marka kelimad alla kelimadii ka soo fusha wa udiin waa u diin haddii aad tidhaahdo war kelimaddan waxay ka soo horjeedaa daliilka wuxuu ku leeyahay ma imaamu maaligaad maanta waxa weyn hadalkiisaad leedahay waa khada ma imaamu shaaficiyaad maanta tidhi kelmaduu yidhi waa khada sidaasuna waxay khilaafsan tahay kitaabka alleh sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam fahamkii saxaabada iyo dardaarankii culummada intaba waa khilaafsantah dhammaan afarta madhabood waxay ka dardaarmeen waa gefnaa waana asiibnaa ee qowlkayagu haddii uu gafo oo xadiidka nabiga uu khilaafo xadiidka qaata afartaba waxaa ka ansaxday idaa saxa alxadiiu fa huwa madhabi haddii xadiis uu ansaxo asagaasa i madhab ah ee qowlkayga in xadiiskii nabiga lagu darbiyo laga horkeeno maya bal imaamu shaafici raximahullah ijmaacuu ku soo raray oo uu yidhi ajmaca almuslimuuna calaa ana man istadaanat lahu sunnatu can rasuuli اllaahi salى اllahu calayh wasalam laa yaxilu lahu an yadacaha liqowli axad waxay muslimiintoo dhan ku ijmaaceen u yidhi shaafici muslimiintoo dhan waxay ku ijmaaceen qofka mar haddii sunnadii nabigu u caddaato inaysan xalaal u ahayn inuu ka tago qowlka nabiga sala allahu calayh wasalam oo uu uga tago qof kaleeto qowlkiisa oo u yidhaa kanaan raacaya xalaal uma ahan a'immada muslimiintuna masaladaas waa baraarujiyeen qolada labaad oo ku fidnowda waxay yihiin qolo oo imaamka ku xadgudubtaa oo marka zello ka dhacdo inta ku xadgudbaa isku daya karaamadiisii iyo wanaaggiisii iyo mansiladiisii cilmiga aheed inay qulubta culmmada quluubta dadka muslimiinta inay ka ridaan oo ay ka dhigaan kaannahu jaahil inuu yahay kaannahu inaysan ahayn in aqwaashiisa laga faa'iidaysto oo ay waxa weeyaan hoos u ridaan mansiladiisa ka ridaan kuwaasuna waa kula kalo fidnowday labadaasba sidaasayna culummadu u baraarujiyaan alimaamu shaadibi muwaafaqaadka wuxuu yidhaahdaa muwaafaqaadka ina zallat alcaalimi laa yasixu ictimaaduha caalimka zalladiisa ma ansaxaydo in la cuskado min jihatin walakhdu biha taqliidan lahu mana ansaxaydo in la qaato oo markii la ogaaday inay zallo tahay oy ka soo hor jeedo daliilkii kadib in lagu daydo la takhliidsada ma bannaana wadalika liannaha mawduucatun cala almukhaalafa maxaa yeelay zalladan waxaaba lagu xukmiyo o lagu dejiyey inay khilaafsan tahay sharcigii ah, calaa mukhaalafatin lisharci walidaalika cudda zalla sidaasaaba simbirxa loo yiiba inay sharciga khilaafsantaha lagu dhisay markaasaa magacba waxaa looga dhigay zalla iyo simbirxash ma bannaana marka in la qaato calaamatu ibnuqayim iclaamu muwaqixiinka juska saddexaad safxada sagaashan iyo shanaad wuxuu yidhahdaa man lahu cilmu bisharci waalwaaqic yaclamu qaطcan ana rajula aljaliila lahu fi اlislaami qadamun saalixun waaahaarun xasanatu wa huwa min alislaami waahlihi bimakaanin qad takunu minhu اlhafwatu wazalla qof kasta oo sharciga iyo waaqica oqoon u leh wuxuu og yahay nin weyn oo islaamka ku leh gomad saalixaa iyo aahaar wanaagsan islaamka iyo ehelkiisana meel weyn ka joogo simbirxasha waa ka timaada qof kastoo diinta yaqaana waa ogi simbaxash waa ka timaadaa waana macduur huwa fiiha macduur bal majuur lijtihaadi imaamkaas masaladaas uu ku simbiraxdo waaba majuur isaguba oo waa xadiiskii saxiixaynka idaa xakama alxaakimu faاjtahada faasaaba falahu ajraani wa idaa xakama faاjtahada faahdaa falahu ajru waaxidu hal ajaru leeya marka ajaruba leeya falaa yajuusu an yutabaca fiiha ma banaana zallada in lagu raaco sidoo kale qoladii kalu ridina walaa yajuusu an tuhdara makanatu mana bannaana in makaanadiisa iyo darajadiisa la waxa weya hadur laga dhigo la macno tiro wa mansilatu fii qulubi lmuslimiina ma bannaana darajada iyo mansilada uu qulubta muslimiinta ka joogay in hoos looga rido ma bannaana marka labadaas daa'ifo ayaa ku fidnooba ayaa ku fidnooba marka waa in qofka uu labadaba iska ilaaliyo imaamkana la ilaaliyo manziladiisa qowlka ay caddaato inuu zallo yahayna qowlkaasna inta laga tago daliil kala qaato waana siday a'imada muslimiintu dhammaan ka dardaarmeen shalay waxaan ka soo hadalnay oo carabka aan ku dhufannay jaamacadaha in la dhigto oo laga barto diin oo shahaado laga soo jaf yidhaahdo arintaasu ikhlaaska inay wax u dhimaydo inkastoo hadalka qaabkii aan u idhi aad inaan dadku gobol xasuusanay dhici karto hadalka qaabkaan u idhi wuxuu ahaa qofka cilmiga sharciga ah oo xadiidka ama tafsiirka ama fiqiga barta inuu dhaqaala ku helo qofkaas niyadiisi waa fasaaday saasoo hadalka waana duuban yahaan u malaynaa waana duuban yahay hadalkaas sheekh maxamed ibnu saalex alcuthaymiin sharxa waad aragteen oo uga hadla mas'aladaas dadkii jaamacadihii dhiganayaan iskoolaadkii dhiganayaan inay shahaado helaan shahaadaduna waa danaha adduunay ka midta danaha adduun laftirkeed waa dan adduun see markaa ikhlaaskii loo badbaadinaya shahaadadiina loo qaadan karaa waxau leeyahay caalamka waana sida caalamka u badan yahay nicamka annagu aan haysanno masaajidda xalaqaadka iska furan oo qofkii kasta wax iska akri karo caalamka kuma badna wax ka jirana maahan caalamka marka wuxuu leeyahay qofkii hadday niyadiisu tahay inuu anfaco ummadda oo xataa waxa uu ku anfacayaa maahan tacliim kaliya xataa manaasibta sida qadaha manaasibta ama jagooyinka oo qofka uu dadka ka anfici karo hadduu rabo inuu gaaro oo isleeyahay ummadda aad anfacdo niyadu sidaas tahay ummaddii maalan loomaba ogola dacwoba inuu diin akhriyaba looma ogola hadduusan warqad wadan caalamkii waa caalamul awraaq maba loo ogolaba xaraf ma sheegi karti waa la kaala sheeg adigu waxala haysan mar ummadaabad anagu diinkaan mas-uulkana diinkaan qof aan wax soo baran uma akri kara naga fadhiiso haddii kale ken wax ku baran waxaa la rabaa in laga hor istaago ha la dhihi maayo diinkaan hor taagan anagu mas-uulana waardiye kana adiga meesha fadhiyo wax akraaye maxaad haysata maxaa caddaynaa inaad wax taqaano sheekh hebel iyo akriyo war wax qad ma haysata maya ka fadhiis ummadda caalim kastuu yahay ma loo ogolo hadduu dadka ugu cilmi badan yahay haduusan warqad wadan haddii marka taasoo kale ay qofkii og yahay oo us yidhaahdo si aad dadkii wax u barto warqad qaado eh, markaas waxa weeyaan niyo saalixaa weeyaan taas faasida maaha in uun adduunyo lagu helo ama jabo lagu gaadhay hadduu siday ummadda aad anfacdid dacawo aad ku anfacdid aad ku anfacdid qade aad ku anfacdid wax tacliim aad waradaana taal haddaada warqadii helin ma anfici kartid si aad ummadda u anfacdo aad warqada heshid hadduu waddadaas u maro wuxuu leeya wax dhibaato male wax dhibaato male saasuu leeya male maalka laftigiisa oo marka xadiiskii uu keenayaa bukhaari iyo muslim ay wariyeen oo uu nabigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam maa jaa'aka min hada almaal wa anta hayru mushrifin walaa saa'il fakhudhu wamaa laa falaa tutbichu nafsaka maalkii laftirkiisa haddii maalkii lagu siiyo adigoon maalka u hanqal hanqaltaagayn adoon qofna weyddiisan qaado wixii aan saas ku imaanna naftaada ha raacsiin marka ayadana wixii maala oo ku soo maranaa dariiqaas nabiga sala allahu calah wasalam unbaa la marsiinaya isagana dariiqaasa la marsiinaya qaala almualifu raximah ullah wuxuu yidhi bakar abu zayd wa can sufyaan waa sufyaan ibnu cuyayna maahan وعن سفyان بن عyayن رaحimه الله waxaa laga wariyey kuntu waxaan ahaa uutiitu in laysiiyey فahم الqur'aani qur'aanka فahمkiisa falamaa qabiltu sura markaan kiishadii aqbalay sulibtuhu waa layga siibtay a'immadaas waxay ahaayeen a'imo qulubtoodu nuurayso oo sida jirkayaga iyo badankayaga annagu aan uga warqabno cudurrada ku jira ay quluubtooda nuqsaanta ku timad iyo siyaadada uga warqabeen dad nuurayo quluubta u nuurayda oo qalbiga ilaashada ilaahi weyna subxaana wa tacaala mafaatiixda uu furay iyo minanka uu siiyey oo ay fahmayaan nusuusta iyo daqaa'iqdeeda iyo culumta ay fahmayaan way dareemi jireen marka ay u furmaydo oy siyaadaydo iyo marka nuqsaanu ku timaado fahamkooda way kala dareemayeen naga maanta waxaa qofku maalinku hadba marku ayaan joogo isbitaalu tega baarisguud ha laygu sameeyo jirka xaa ku soo kordhay cudur hebel halkuu mara taasaan naqaana laakiin qalbigii in nuurkiisii siyaaday taqwadii inay siyaaday iimaankii inuu siyaaday iyo inuu nuqsaamay warba kama haynaba maxaa qalbiganna madoobaaday soo ma jeedin wuxuu leeyahay kuntu waxaan ahaa uutiitu in laysiiyey fahma alqur'aan qur'aanka fahmkiisa alla ii fura ada ilahay tafsiirka ugu furay fahamka qur-aanka alla ii furay falamaa qabiltu sura kiishadii markaan aqbalay kiishadii waa fursada yarta oo lacagta lagu rido bahashii ay siiyeen sulibtuhu waa layga siibtay fahmkii macnaha qur-aankano lagama siibine nuqsaanu dareen fahmkii iyo minankii iyo futuucaadka alla siiyo nuqsaamayuu dareen markaan boqorradii wax ka qaadannay ayaa laalka siibay saas darteeday uga digi jireen culummadu in madaxda iyo dadka maamulada haysta wax laga qaato xoola laga qaato laba sababoodayna uga digaayeen sababka koowaad maamullada iyo madaxda maalku meeshuu ka soo galay qaar badan xaaraana ku jirta oo dad baa laga dhacay qaaraa canshuur ku qaaday dadaa dad ka soo dhacay xoolo dad laga maroojiyaa ku jira oon xaq ahayn tan labaad ninka madaxda wuxuu badanaaba culummada wax u siiyaa inuu jaranjar ka dhigto hadhow markuu u soo baahdo fadwadiisa inuu u jilco maxaa yeelay af wax cunay xisho uu yidhaha annagu diinkan ka dambayna culummada ma horboodayno war culumo sidaas maslaxaan u aragnay sharci wuxuu ka qabaa maslaxo sharcigu ma diidanoo adoon fiirin wixii ma dhabba mise dhab ma <laughs> maslaxadu mid sharciga ah, mise waa mid uun siyaasadu la gashay oo kursiga lagu ilaalaa mise waa midii sharcigu maslaxa u yiqiin adoon fiirin maxaa la af wax cunay xisho sufyaan bn cuyayna waa xaafid waa callaama waa shaykhulmuxadisiin hadalkiisa waxa weeyaan waa dadka muslimiinta u dega naftiisana waa eedaynaya taasna waa dadka mutaqiinta sifaadooda imaamu maalik ibnu anas raximahullah wuxuu yidhi haaruunu rashiid khaliifkii muslimiinta aa ii soo dirayu inaan xadii uai ii imow imaam maalik ha ii yimaado xadii ha ii akriyo markaasaan idhi yaa amiira almuminiin ina alcilma yu'taa walaa yati cilmi waa loo tagaa ma yimaado haddaad cilmi rabto gurigayga igu imow aan ka war hadda waa khaliifihii muslimiinto dhan soo ma jeedi khalaas waa ii yimid gidaarka aan saas ku tiirsanaayo asna dhinac iskaga tiriyo labadayna waa sinsimanayo xadiidkiina waa iga raba markaasaan idhi yidhi yaa amiira almu'miniin ina min ijlaal illaah ijlaala dishaybati muslim ilaahay weynayn weynaynta alle waxaa ka mid ah muslimka ciroolaha in la weyneeyo hortayduu fariisuu yidhi sida ardagii khalaas ou akhriyo xadiiskaan u daldalay markii dambe wuxuu yidhi cilmigaagaan isku dullayn annagoo boqorkii muslimiinta ah waana ku nacsinay wa tawaadaca lanaa cilmu sufyaan ibnu cuyayna falam nantafic bi laakiin sufyaan ibnu cuyayna cilmigiisaan asagaa noo tawaaducay markuu boqorradii u tawaaducay cilmigiisa waxba kuma aanaan dhiifin marka haddaad boqorrada u tawaaducdo adiga naftaadana nuqsaana ku imaana ayagana wax dheefi maayaan marka cilmiga waa la ilaaliyaa cilmiga waa la ilaaliyaa hadalkaas wuxuu ku yaallaa alxafu cala طalab اlcilmi lilcaskari safxada sagaashan iyo sagaalaad ilaa safxada boqolaad dabcadda almaktab alislaami sidaasoo kaleeto abu hilaal alcaskari sida alxafu calaa dalab cilmi abi hilaal alcaskari safxadii aan hadda sheegnay wax yar ku sugan ka horay ku sugan tahay siddeean iyo toddoba iyo siddeean iyo sifatu safwa libni ljawsina waa ku yaalla hadalkaanu tadkirat xufaad lxaafi dahmina waa ku yaalaa haaruunu rashiid wuxuu amray abaa yuusuf alqaadi wuxuu ku yidhi ii soo aruuri kuufa ahluxadiidka jooga ii soo aruuri waxaan rabaa aniga iyo caruurtayda waa khaliifihii muslimiinta inay noo akhriyaan xadiidka inta halkaan iskugu keentid xadiidka hana bareen nabiga sal allahu cala wasalam waa isku soo aruuriyey abaa yuusuf alqaadi laakiin laba caalimad diideen cabdulaahi ibnu idriis alowdi ciisa ibnu yuunus asabiici waa diideen haaan boqorku hadduu cilmi rabaa noo yimaado carruurta boqorkuna ha yimaadeen hadday cilmi rabaan meesha muslimiinta usoo doortaan cabsida oo ah hadda boqorku meel walba mar kale ma jirto meel kastuu tegi karaa qofku soo ma jeedin cilmi hadday rabaan cilmi waa loo yimaad cilmiga hau yimaadanay labadii wiila boqorku dhalay alamiin ibnu haaruun arashiid cabdulaahi ibnu idriis oo weliba xanuunsanay u yimaadeen boqol xadii uu akriyey boqol markuu u akriyey umamuu yidhi iga dhegayso boqolkii ta kitaabkii dhigay uu yidhi korka iga dhegayso markaasuu macalsanad akhriyey markuu dhammeeyey uu damcay xoogaa lacaga inuu siiyo markaasuu yidhi maya xoola kaa qaadan maayo markaasuu yidhi ii ogolow dhakhtarku daweeye aan kuu soo diray markaasuu yidhi maya rabbigii jiradaygu ridaa daweynaya soco xadiidka ma barataa waa ka tageen waxay u tageen ciisa ibnu yuunus xadiiskii uu akriyey markuu u akriyey uu ma'muun boqol toban kun oo dirham uu u dhiibay markaasuu yidhi maya kaasuu labaatan kunoo dirham ka dhigay markaasuu waxba ha badin masjidkao dhan haddaad dahab ka dhigto ma aqbalayo ha ka yaabin xadiidka nebi muxamedna biyo alcaba xataa ku qaadanma iska da xoolo ka badan biyo ii soo dar aan caba xataa kudhihi maso xadiiska nabiga kuma barin ujro ku qaadan maayo dhaqaaji waa ka dhaqaajiy sidaas uga dhaqaajiya imaamu samcaani wuxuu yidhi waxaan akhriyey khadka hibatullaahi asaqadi wuxuu yidhi ibna dajaaj ibnu dajaaj waa muxamed ibnu cali ibnu cali ibnu xasan ibnu dajaaji wuxuu yidhi ibnu dajaaji wuxuu ahaa nin sumcad leh dabaqadda sare ka tirsan dhaqaala haysta markii dambe waxawy abaar ku dhacday oo uu faqiiray waana xanuunsanay markaasaan idhi yidhi annagoo kooxana keen xadiis ka soo akhrisanne waa u tagnuu yidhi isagoo xanuunsan oo salli yar ku jiifa jaakad yaroo ku gubatayna site hal dirhamna aan heli karin markaasuu sida ahluxadiidka lagu yiqiinay inta soo kacay uu si qiiro leh uu noogu akhriyo xoogaa xadiid marka dandarrada iyo dhibaatada haysataan la yaabna markaan bannaanka u baxnay aan ardada idhi yuu yidhi shiikha waxaan siina ma hayda markaasaan shan midqaalan isku darnay ka gabaru dhalanta udhiibmaanidi ho aabba udhiib waa fiiriy bal inay u dhiibto in kale inay meel kale la marto meelaan istaagay waa fiirina bal inay gacanta ka saarto in kale markaasay say usii waday tiri ardadii hadda dersi aad u akriday aabba kuu soo dhiibtay markuu arkay uu dharbaaxay koodkiisa halkaas xurata weji xura halkaasa la ihahda halkaasuu dharbaaxay markaas waana dhawaaqay markaasuu yidhi waa fadiixata alla maanta fadiixa igu dhacday aakhudu calaa xadiidi rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam ciwad ma rasuulka ilaahay xadiidkiisiaan maanta wax ku qaataa laa wallah ilaahan ku dhaartay inaanan ku qaadayn isagoo cagcawinta soo booday uu faraha iga saariy markaasaan ardadii u celshay lacagta nuucaasay ahaayeen nuucaas ayay ahaayeen selafka dadkaas say u tukadaanaan u tukannaa inkastoonan ku salaad dhammayn say u soomaanna waa u soonnaa waxna waa aqaqraynaa laakiin maxaa lagu kala tegey qalbigaa lagu Ah. xubullah xubu rasuul xubu daari aakhira qulubtooda ka buuxday meesha annaga xubu dunya ay qulubteena ka buuxday meesha lagu kala haray waa halkaas wa can sufyaan sufyaan ibnu cuyayna raximahullah waxaa laga wariyey kuntu waxaan ahaa uutiitu mid la siiyey fahma alqur'aan qur'aanka fahmkiisa falamaa qabiltu markaan aqbilay asurata kiishadii sulibtuhu waa layga sibto waa layga qaato qaala almualifu wuxuu uhi raximahullah fastamsik qabso raximaka allah ilaaha ku naxariistee tacaalaa ilaa waa sarreeyaahe bilcurwati mareegta ama qoolka curwada alwidqaa ee lagu kalsoonida badan yahay curwada alcaasimati ee ka ilaalinayda qofka min haadihi shawaa'ibi baraxyaalkan seed u qabsanee bian takuuna waa inaad noqoto maca badli ljuhdi maca oo jiimka la godo dadaalka bixintiisa la jirkiisa filkhlaasi ikhlaaska aad dadaal ku bixine waa inaad noqotaa shadiida alkhawfi cabsidiisu miday adag tahay min nawaaqidihi ikhlaaska kuwa buriya kuwaas aad ka cabsanaydo cadiima aliftiqaar baahidiisu miday weyn tahay waa inaad noqoto ilayhi ilallaahi aad u baahan tahay waaliltijaa u ciirsashadiisa iyo u tiirsashadiisu miday weyn tahay waa inaad noqoto ilayhi alla aad ku tiirsato subxaana fastamsik qabso raximaka allaahu tacaala ilaah waa sareeyaa allah kuu naxariistee ku dheg bilcurwati mareegta curwada waxaa lahaha xarigga marka la laabo xarigga inta la laabo aan neefka xolaha qoorta loo gelshaa geed lagula xidhaa laabkaas xarigu laaban yahay qoolkaas ama mareegtaas kaasaa la yidhaahdaa curwa ah, xarigga lagu kalsooy marka xarig oo saas u laaban haddaad ku dhegto xarigaasu marna kaa baxsanma laakiin xariggan laabnayn haddaad ku dhegto oo xoog loo jiido waa kaa siibana xarigu soomaa ah, marka bilcurwati lwusqa saasaa loo leeyay waa qool lagu kalsoon yahay go'imaa kaana fakama maxaa waa laaban yahay moogta ah, fastamsi qabso raximaka allaah allaha kuu naxariistee tacaala allah wuu sarreeyaahe bilcurwati mareegta alwusqaa ee lagu kalsoonida badan yahay qoolka aad loogu kalsoon yahay curwada alcaasimati qofka ka ilaalida min haadihi shawaa'ibi barxyaalkan bian takuuna waa inaad noqoto maca badliljuhdi dadaalka bixintiisa la jirkiisa juhdi marka la dha waa dadaalka jahdi marka la dha waa dhibka waa dhibka filkhlaas ikhlaaska dadaal inaad ku bixida iyadoo jirto shadiid alkhowf haddana cabsidiisu qofay daran tahay oo walwalaya oo isle ama ikhlaaskaaga wax galaan waa inaad noqoto waa inaad cabsataa cabsidiisu miday daran tahay waa inaad noqotaa oo aad ka baqaydo min nawaaqidihi waxyaalaha ikhlaaska buriya cadiima aliftiqaar baahidiisu miday weyn tahay waa inaad noqoto waliltijaa iyo u ciirsashadiisa iyo ku tiirsigiisa ilayhi ilallaah alle xaggiis aad u ciirsato u tiirsato subxaana ilaahay baa nuqsaaniyo ceeb ka fogaynaa wayuaru waxaa laga soo guuriya can sufyaan bni saciid athawri raximah اllahu tacaala qowlow hadalkiisa uu yidhi maa caalajtu ma dawayn shay-an shay shaygoo ashadda uga adayg badan calaya korkayga min niyati niyaddayda wax niyaddayda iiga dhib badan weligay iskuma day inaan daweeyo inaan ka suuliyo wax kaleeto inay soo galaan wax iiga dar male waxay ku adag tahay waa qof marka hore ka murgay ee eh, haddaadan kama murgin wax kugu adag adiga ma jira culays haydo laakiin culays waxay ku haydaa qofka ikhlaasku qiimo laleeya qofkaas wey qofka ku dadaalaya oo dareemaya culayskaas qaala almualifu raximah ullah wa can cumar ibni dar cumar ibnu dar waxaa laga wariyay annahu cumar qaala inuu ku yidhi liwaalidii waalidkiis yaa abi aabbaheyo maa laka maxaa kuu sugnaaday idaa wacadta naasa dadka markaad wacdido akhadahum lbukaa booyinaa dadka markaad wacdido booyinaa qabane waidaa wacadahum hayruka adiga kayrkaa markuu wacdiyana laa yabkuna ma booyayaan faqaala wuxuuhi yaa bunaya wiilkaygii yaraayo laysat inaa'ixatu midda barooranayda ama booyayda naa'ixada ahakla ee waradkeedii weyday mila naa'ixa midda barooranayda la mid ma ahan almusta'jarati oo la soo kiraystay la mid ma ahan wafaqaka allaahu allah ku waafajiyo lirushdika hanuunkaaga aameen hadalkan khada ah ku jira cumar ibnu dar aa aabbihiis ka wariyayaad moodaa aabbihiisna wuxuu noqonayaa dar ibnu cabdillaah ibnu zuraara marka waxay noqonayd hadalkan in laga soo raray ninka la yidhaahdo dar ibnu cabdillaahi ibnu zuraara markaasna waxay noqonayd qof mubtadaco wax laga soo raro maxaa yeelay cumar aabiis mubtadicu ahaa cumar aabiis murji u ahaa ah. selafku salaamta kama qaadi jirin aimada selafka maaa selafna marka la yidhahdo salafu saalixa ah wax laga soo rara ee un waa horreeyey qofkan zamankiisa maaha ah, markuu salaamo aimada selafka ta fiiriyaanay ka aamusi jireen salaamta kama ridi jirin maxaa yeele irjaa lagu dareema bidca qatarana way irjaaw waa bidca qatar marka hadalka ma u laha asagu waxa weeyaan sida sawaabka waana sida ku sugan xilyatulwliyaa liabi nucaym waa sida ku sugan azuhdu liaxmed ibni xambal hadalka khada ah ku jira naqligan ee sida saxdaa waxay tahay hadalkan waxaa iskale dar ibnu waxa weeyaan dar ibnu cumar ibnu dar hadalkaad ninkan weydiinayaa waa dar ibnu cabdillaah waxaan rabaa waa dar ibnu cumar marka aabbaha la weydiinaya waa cumar cumarna mubtadic maaha Ah, waa cumar ibnu dar aabuu marka ah, waxa weeyaan qofka wax weydiina waa dar ibnu cumar ibnu dar aabbihiisu weydiina abi marka waa cumar ah, sidaasaana ugu taalla xilatu awliyaa saasaa ku taalla iyo zuhdiga oo waxa imaam axmed labadaba marka laakiin hadda sidaan uu dhigan yahay waxaad moodi laheed cumar inuu aabbihiisa dar weydiiye markaasna wuxuu noqonayaa dar ibnu cabdillahi ibnu zuraara oo murji ahaa mana aha hmm, ma ahan marka waa khada marka hadalkan waxaa iskale dar ibnu cumar ibnu dar ah, marka waalidka wax la weydiye waa cumar marka oo hadalkan yii wiilka wax weydiiyena waa wiiluu dhalo dar la yidhah dar ibnu cumar la marka waan dar waxaa laga wariyey annahu qaala inuu ku yidhi liwaalidihi cumar ibnu dar waalidkiisa cumar ibnu ah, wuxuu ku yidhi yaa abi aabbeeyo maa laka maxaa kuu sugnaaday idaa wacadta naasa dadka markaad wacdido akhadahum ulbukaa booyina qabata waa wada booyayaan dadku xagga iyo agga iskala booyayaan xagga iyo xagga ay iskala booyayaan waidaa wacadahum hayruka adiga kayrkaa markuu wacdiyana laa yabkuuna ma booyayaan weliba hadalku siduu xiliyaha ugu yaallaa waxay tahay dara aabbihiis cumar ibnu dar wuxuu ku yidhi maa baalu lmutakalimiina yatakalamuuna falaa yabki axad waa hal qof booyima faidaa takalamta yaa abati samictu lbukaa min haahunaa markaad hadashaan aabbe dhinacyada booyinta ka maqla markaasuu sidaan ku yidhi oo uu ku yidhi faqaala aabbihii oo cumar ah wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygii yaraayo laysat innaaixa gabadha barooranaysa naaixada waxaa la ihahdaa marka qof dhinto haweenta booyeydo qayliyeyda aa la idhahdaa midda barooranayda ama booyeyda athakla ee caruurkeedii weyday ah. caruurkeedii weyday sakladana waxa weeyaan waa haweenta caruurkeedi dhintay ah. caruurkeediyaa dhintay midda laga dhintay la mid maaha ah. haweenayda gooyeyda asakla ee laga dhintay ma ahan mila naaixa mid gooyayda la mid maaha almustajara oo la soo kiraystay waxay yaqaaneen markii qof ka dhinto waa qabla islaam markii qof ka dhinto horta haweentii laga dhinto waa booye laakiin kuwo aan laga dhimanay soo kelisan lacagay siinay markaasina noogu booy qofkii naga dhimay ah, marka lacagtay bislaysanaan kuwa markaasay booyayaan isku shubayaan hoosna inay ka qoslayaana dhacdo oo xataa marmar qosol ka fakada waa dhici karta lan lacagaa la bislaynaya dhibaata ma haydo qofkan midii laakiin laga dhintay beerka xanuunayo ilintu waa ka daacad marka ah, ilintu waa ka daacad marka qofka iyadoo musiibadu ku dhacday laga dhintay booyinta ay booyeyda la mid maaha mid lacag ku bislaysayda oo iska keenkeenayda hadalkaas waa maxe ula waxa weya cumar ibnu daar war markuu asaga qalbigu xanuunayo oo uu alla ka baqayo hadalka ka soo baxaa hadalkaasa qulubta taabanaya la ah, mid maaha qof afka ka qayliyaya ah, oo asaga qalbigiisa aan waxba ku jirin cabsiyu la mid maaha waa intaas hadalku la ah, mid maaha sida haweenta laga dhintay booyinteedu qalbiga uga soo baxayo oo dadka u taabanayo sidaasoo kale qofka rabbi ka baqaya hadalkiisu dadka taabtaa ah, gabadhaas waxa weyn la soo kireeyey afka ka booyeyda qalbigana ka qoslayda sidaan hadalkeedu u gudbayno dadka u taaba karin sidaasoo kale qofka afka ka qaylqayliyaya hadalkiisu dadka ma saameeyo waa intaas hadal hmm. yaa bunaya wiilkaygiiyow laysat inaa'ixatu tagla ma ahan midda barooranaydae laga dhintay mila naa'ixati lmusta'jara tambooyeyda ee la soo kiraystay ma ahan saasayna a'immada dhammu ay dhihi jireen ziyaad ibnu abi sufyaan wuxuu yidhi idaa kharaja alkalaamu min alqalbi waqaca fi lqalbi hadalku markuu qalbiga ka soo baxo qalbiga dadku ku dhacaa wa idaa kharaja min allisaani lam yujaawis iladaan laakiin markuu carabka ka soo baxo dhegaha ma dhaafo dadku dhegtay dadku ka maqlayaan wax ta'fiira iyo wax saamayna hadalkaasu ma samaynayo hadalkaas jaamicu bayaani cilmi wafadli xaafid ibn toddobaatanaadu ku yaala wakadalika maalik ibnu dimaa wuxuu yidhi ina alcaalim idaa lam yacmal caalimku hadduusan diinkiisa ku dhaqmin zallat mawcidatu can اlquluub ah, wacdigiisu waa ka simbirrexdaa qulubta dadka ma galo kamaa yazilu اlqatru can اsafa sida roobku dhagaxa sisibta uga simbirexdo roobku markuu ku dhaco dhagaxa sisibta ma dhex geli karaa maya waa ka biyuu waa ka daadanaya waa ka leexanaya waa nuucaas qofkan cilmigiisa ku dhaqmin dadka qulubtooda ma taabto ma taabto hadalkaas imaam axmed azuudiga ku sheegay abu nucaymna xilyat lwliya waana saxiix xilyaha juska labaad saddex boqol tobaatan iyo laba uga yaal marka waa noocaas qaala almualifu raximahullah alkhaslatu arinta arinta aljaamicatu kulminayda likhayray dunya waalaakhira khayrka adduun iyo aakhiro maxabatullah waa ilaahay jacaylkiisa tacaala ilaa wuu sarreeyaahe wa maxabatu rasuulihi waa ilaahay rasuulkiisa oo la jeclaado sala allahu calayh wasalam wa taxqiiquhaa maxabadaas la xaqiijinteedu bitamaxudi lmutaabacati raacidda la baraxtiriddeeda weeye wa qafwiilahari iyo raadka in la raaco lilmacsuumi nabiga la ilaaliyey xaal raadka u sugnaaday qaala allahu tacala ilah wuxuu yidhi qudhe nabiga suubano in kuntum haddaad tihiin tuxibbuuna allah allaah kuwa jecel fattabicuunii isoo raaca yuxbibkumullah allaah ayaa idin jeclaanayee wayakfir lakum allah idin dhaafayo dunuubakum dembiyaalkiinna wallaahu allah qafuuruu alla dembi dhaaf badan raxiimun oo naxariis badan alkhasla arinta waa sifada aljaamicatu jamcinayda likhayray dunya waalaakhira kayr addunya kayr aakhiro maxabat اllaahi tacaala wa allah in la jeclaado alla wuu sarreeyaa wa maxabatu rasuulihi waa allah rasuulkiisa in la jeclaado sala اllahu calيه wasalam laakiin jacaylka midna waa afka baarkiisa midna waa xaqiiqo jacaylka maxaa lagu gartaa dadku waa wada sheeganaya allah iyo rasuul in la jeceliyo alla iyo rasuul inay jecel yihiin dadka muslimiinta o dhanaa sheegta ah, soo ma jeedin waa la sheegtaa laakiin midna waa dhab midna waa been maxaa lagu kala saaraa wa taxqiiquhaa maxabadaas la xaqiijinteedu bitanaxudi اlmutaabacati raacidda la barax tiriddeedu raacidda la raacayo raadkii nabiga sal اllahu calيه wasalam waa in la barax tiro waa inaan wax lagu darin mar hadday caddaato dariiqa nabiga sal اllahu alay wasalam waa inuusan jirin dariiq la garab dhiga ah hadday sugnaato diinkii nabiga sal اlahu alيه waslm sheikh hebelaa saas yidhi madhab hebelaa saas qaba daa'ifadayadaa sidaan qabta dariiqadayadaa sidaan tiri waa inaysa meesha imaan ma caddaaday diinkii nabi moxamed sal اlahu alيه wasalam keligiisaa qabriga lagu weydiinaya dariiqo kale lagu weydiinma shiikh kale lagu weydiinma asagaa lagu weydiin doona marka waa inaadan taradudin oodan shaki yaro ku gelin mar haddii dariiqiisu caddaado duusan caddaan waa inaad barataad raadida laakiin markuu caddaado waa inaan shakiga yar kugelin maxaa yeeley cid mutaabacada lalaho makhluuqu ma jirto ah, oo la garab dhigo oo la yidhaahdo nabiguna sidaanuu yidhi sheikh hebelle sidaanuu yidhi labada qowl see loo jacina subxaana allah oo miyay siman yihiin ma laba rasuul alla kuu soo diraya inna lilaahi wa inna ilayh waa in loo barax tiraa sida cibaadada rabbi loogu barax tiro rabbi cibaadada miya cid lala sii karaa maya mutaabacadana waa inaan nabiga cid lala siiyo salawaatu ullahi wasalaamu calayh saasay hal rugni iskugu yihiin shaatayku ashhadu an laa ilaha ila allah waa ikhlaaskii cibaadada ilahay loo barax tiro washhadu anna maxamed rasuululaahina waa tabaxud mutaabaca mutaabacada in la barax tiro ergegii alla soo dirow asaga oo addoommadan u soo diray qabrigana labadaasaa laisku weydiiye man rabbuka waman nabiyuka iyo diinki ah, almursil wاlmursal wاrisaala saddexdaasa qabriga laisku weydiiye waa inaad ogaataa waa in la barax tira xaqiijinteedu waa saas haddii ay halkaas uu nabigu kuu saaran yahay sal allahu oo qowlkiisa qowl makhluuq aadan garab dhigaynin khalaas jacaylkaaga waa run aad nabiga jeceshay sal allahu alay wa taxqiiquhaa maxabada la xaqiijinteedu bitanaxudi lmutaabaca ilaahayna weliba waa jeceliya qofka nabiga raaca sal allah alay slm waabaa aayaddaabaan ku arki doona qofka nebi moxamed raaca sal allah alay si saxa u raaca ilaahay buu jecel yahay rasuulkuu waa muumin dhaba qofkaas waa muumin dhaba wa taxqiiquhaa mutaabacada la xaqiijinteedu bitamaxudi lmutaabacati raacidda la baraxtiriddeedu wey la barax tiro wa qafwi lafari iyo raadka la raaciddiisa qafaa waa raacay wey walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ina asamca wاlbasara wاlfu'aada kulu ulaaika kaana can mas-uula walaa taqfu ha raacin wa qafwi lafari iyo raadkii in la raaco lilmacsuumi raadkii u sugnaaday lilmacsuumi axadka la ilaaliyo gafka laga ilaaliyey waa nebi moxamed sal allahu alay wasalam macsuumka xaal u sugnaaday ahlu sunnuhu waxay qabaan cismat اlambiyaa laa cismat اlculamaa ambiyadu waa macsuumiin ma gafayaalow diinta ay dadka soo gaarsiinayo kuma gafaan ma ku gafaan sida alla ugu soo dhiibay u gaarsiiyaan so uma jeedid sayid اlambiyaa wاlmursaliin waa nebi moxamed sal اlahu alay wasalam so uma jeedid laakiin cismat اlculamaa ma qabaan ahlu sunnuhu culmmadu yukhdiuun wa yusiibuun waana gefaan waana asiibaan culmmada muslimiinta dhammaan saasa ijmac ku yihi aayaddan marka noo akriyo aayaddan aayatulmixna la yidhahdaa dadaa sheegteen inay ilaahay jecel yihin markaasa ilahay aayaddaas ku imtixaana aayaddaas alla soo dejiye aayatulmixna ba la yidhahda aayadda imtixaan qaala allahu tacaala ilah wuxuu yidhi quldhe nabiga suubanow in kuntum haddaad tihiin tuxibbuuna allah allah kuwa jecel fattabicuunii aniga isoo raac nabi maxameda sala allahu calay wasalam daad allah jeceshihiin aniga nebi maxameda isoo raac saas ku dhehla dadka saas ku dheh maxaa la helaya marka nabiga la raaco labadaana la hela waa weyn afiiriya yuxbibkum ullah allah ini jeclaana markaad nebi maxamed raactaan wayakfir lakum dunuubakum dembiyaalkiinan allah idin dhaafa bal fiiriya maxaa ka weyn maxaa ka weyn jacaylka nabiga raacidda nabiga sidaana lagu hela ah, ilaahay inuu ku jeclaado ilahay inuu ku dembi dhaafo jacaylkaagu inuu run yahay waxaa lagu helaa raadka nabigoo la raaco sal la ala sl allah afuuru waa la dembi dhaaf badan raxiimun oo naxariis badan ilaahay iyo rasuulkiisa in la jeclaado qur-aankuna sidaas u tusa aayadan waxay noo tustay iyadu shacaylka xaqiiqadiisa wax lagu ogaado aayadda laakiin adilada waxaa ka buuxda ilaah iyo rasuul in la jeclaado inay iimaan tahay bal waaba asl iimaan iimaanka asalkiisuba waa alla iyo rasuul la jeclaado asl iimaan kufriga asalkiisuna waa alla iyo rasuul la nabcaado gaalnimada asalkeedu waa saas xadiiska bukhaari iyo muslim nabigeena sugan wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam alaaun man kuna fiih wajada bihina xalaawat aliimaan qofkay ku sugnaadaan saddexdaas sababtood wuxuu ku helaa iimaanka macaankiisa waxaana ugu horreeya an yakuuna allahu warasuuluhu axabba ilayhi mimaa siwaahuma ilaahay iyo rasuulkiisa waa inuu ka jecliya wax alla wixii ka soo haray xataa nafta ku jirta ehelkiisa iyo makhluuq dhan wuxuu dhalay wixii dhalay naftiisa waa inuu ilahay iyo rasuulkiisa ka jeceliy iimaan weeye marka jacaylka ilahi iyo rasulla iimaan weye iimaan weye jacaylka ilahay la jeclaadaa waa laba derajo qofka horta inuu jecel yahay allah iyo rasuulkiisa waa asluliimaan qalbiga haddaan jacayl uga jirin muumin mahane waa kaafir qofkaas waana laba derajo jacaylka ilaahay la jeclaada derajada koobaad waa farad waa maxabo keensata lificli awaamirihi alwaajiba lificli awaamirihi alwaajiba waalintihaai can zawaajirihi almuxarama jacayl keena waxyaalaha ilaahay amree waajibka qofku inuu sameeyo oo u hogaansamo wixii alla ka xarimayna uu ka joogo wasabri calaa maqduuraatihi lmulima waxyaalaha xanuun kale oo ilaahay qadarana uu ku sabro waa waajib intaas waa waajib haddii la waayana muumin maaha qofka waa waajib waa jacayl waajiba jacaylku gaarsiiye waxaan alla amri khiyaar meli wamaa kaana limuminin walaa muminati idaa qada lah warasuulu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amri khiyaar male qof muumin ma qaada karo khiyac mar haddii alla yirsubo xamraan sidaas darteed bay bacdulcaarifiin dhihi jireen man iddacaa maxabat allah walam yaxfad xuduudahu fahuwa kaadib qofka sheegta inuu ilaahay jecel yahay xuduuddiisana aan ilaalin waa beenaale markuu qofku waajib ka tago ama uu xaaraan ku dhaco maxabadii waajibka aheed aa naaqisa markaas maxabadii waajibka aheed aan nuqsaan ku dhacday oo waajib kamaalkii waajibka ahaa ayaa nuqsaan ku dhacda markaasuu ka hormariyey rabitaanka hawadiisi uu ka hormariyey maxabadii rab maxabada sunnadaa waa derajada labaad waa sunno waa in maxabadiisu gaarto inuu ilaahay ku caabudo ugu dhowaado sunnooyinka iyo inuu shubahaadka ka fogaado ah, waxyaalaha shubahaadka iyo karaahiyada inuu ilaahay dartiis uga fogaado sunankana uu laazimo ilaahay dartiisa waa derajada labaad qofku markuu gaarana meel weynu gaaray uuna ilaahay qadarkiisa raadi ku noqdo maxabada nabiga sal اllahu calayhi wasalam waa laba derajo iyaduna asalka midda ah oo faradka ah waa midda keenayda qofku inuu nabiga ku adeeco wax kastoo amro waajib ah iyo wax kastoo xaaraamuhu reebay inuu ka fogaado wax kastoo waajib u amrayna uu sameeyo nabigu wax alla wuxuu reebay oo xaaraaman uu ka fogaado uu ka fogaado wax alla wuxuu nabigu sheegayna uu rumaysto uusanna xukunka nabiga dhibsan ee u hogaansanaado taasu waa aslul maxaba waana fardul maxaba maxabada waajibka weya darajada labaad waa maxabada sunnada waa inuu gaaro inuu nabiga sunanka ku raaco akhlaaqda ku raaco hadyiga uga daydo mucaasharada ehelkiisa uga daydo mucaasharada khalqiga kale uga daydo akhlaaqdiisa daahirada uu nabiga uga daydo sida zuhdiga adduunka raqbada aakhiro uu midda baatinka uga daydo oo khashyada ilaahay subxaana wa tacaala iyo maxabadiisa iyo shawqa uu u hiloobayo ilaahay la kulankiisa iyo raadi ahaanshaha uu ku raadiyahay xukunka alleh inuu uga daydo nabiga taasuna waa midda kamaalka oo jacaylka nabiga sal allahu caleh wasalam imaamu maalik ibnu anas raximahu llah nabiga marka la sheego sal allahu alay slm waa isbedeli jira midabkiisu midabkiisao dhan ay isbedeli jireen nebi maxamed marka la yidhah sal allahu calay wasalam imaam maalik markaas ayuu dadkii markii dambe kala hadleen oo la yidhi imaam maaligow nebi moxamed marka la yidhah sala allahu calay wasalam maxaad isla beddeshay markaasuu yidhi waxaan arkay haddaad arki lahaydeen ilama iguma adnaan inkirteen waxaan ahaa mid arka maxamed ibnulmunkadir sayid alquraa ma ku siganaynid xadiis inaad weydiido ilaa waa booyi jiray ilaa aan u naxariisanoo nidha yaanaan weydiin yuusan booyin la dhiman xadiiska nabiga marka sheeg markaan idhahno uu ilimay jiray uu ilimay jiray wuxuu yidhi waxaan arkay jacfar ibnu muxamed oo weliba ahaa nin oo dadka lan u dhoolla caddeeyo oo dadka oo farxadda dadka kula dhaqmaa mar alla marka nabiga la sheego sala allahu cala wasalam isfarra waa isbedeli jiri wejigiis weligay maanan aragayno isagoo xadiis rasuulka sheega isagoon daahir ahayn waxaan arkay uhi cabdiraxmaan ibnu alqaasim yadkuru nabiya sala allahu calayh wasalam fananduru ilaa lowni kaannahu nasafa minhu dam ah, mar alla marka nabiga sala allahu calay wasalam la sheego waxaad moodaa dhiig inuu ka daadanayo carabkuna uu ku qalalay aad moodi jirtuul haybad uu rasuulka ka hibaysanayo sala allahu calayh wasalam waxaan u tegay yidhi caamir ibni cabdillaahi ibni zubayr marka agtiisa rasuulka lagu sheego sala allahu calay wasalam yabkii xataa laa yabqa fii caynihi ilaa indhuhu ilintu ay ka dhammaato zuhri maxamed ibnu shihaab azuhri aan arkay ayaan arkay marka nabiga sal اlahu calayh wasalam agtiisa lagu sheego kaannahu maa carafaka wamaa carafta inaadnan is-oqoonaadba moodaaba ah, saasay a'imadii muslimiintu ay ahaayeen so uma jeedin calaamadda qofka jecel waa lix shayaa lagu gartaa yidhi alimaam ibraahim bnu junayd ilaahay qofka jecel lix shayaa lagu gartaa lixdan shay haddii qofka lagu garto qofkaas ilahay waa jeceli ah, lixdan shay qofka laga helo ilaahay waa jeceli dawaamu dikri biqalbihi bisuruuri bimowlaah xuska uu qalbiga ilaahay ka xusaya daa'im inay u tahay faraxsanaan uu mowlihiisa ku faraxsan yahay waa midda koobaad iihaaru maxabati sayidihi calaa maxabati nafsihi wa maxabati alkhalaa'iq waxa alla jecel yahay inuu ka hormaryo ka jeclaado waxa naftiisu waa calaamada labaad alunsu bihi wlistidqaalu likuli qaaicin inuu ilaahay weheshado oo ilaahay markuu xusayo faraxsad qalbigu dumaaniino uu dareemo uuna dhibsado wax kastoo dikriga alle ka kala gooyo wax kasta oo dikriga alle ka kala gooyo inuu dhibsado ashawqu ilaa liqaa'ihi wanadari ilaa wejihi inuu u hiloobo inuu ilaahay la kulmo oo wejigiisa fiiriyo dadka jannada galaa wejigiisa fiiriyo ilahay nagu daro an aridaa fii kulli shidatin wadurin yanzilu bi dhib kastoo ku dhacay inuu ku raalli noqdo oo yidhi alla igu qadaray lix itibaacu rasuulihi inuu rasuulka raaco sal allahu alay slm waa lixda calaamo lagu yaqaan qofka alla jecel asbaabta keenta qofku inuu ilaahay jeclaado inuu nabiga jeclaado sal allahu alay waslm qalbigiis inuu nuurana waa toban calaamatu ibnulqayim ayaa sheega tobanka tan koobaad qiraaءaة الqur'aani bاtadabur wاtafahum limacaaniih waa qur-aankoo la akriyo tadabur iyo fahmid macaanidiisa iyo muraadka alla aayadda uga dan leeyahay inaad fahamto aلثaanي aلtaqarub ilى اllahi bالnawaafil talabaadna waa qofku inuu faradyaalka inta ilaaliyo sunnooyinka daa'imo sida xadiiskii bukhaariga tan saddexaadna dawaamu dikrihi calaa kulli xaal inuu dikriga alle qofku daa'imo carabka qalbiga iyo camalka xaalad kastaba tan afraad ihaaru maxaabihi calaa maxaabika cinda halabaati اlhawa hawadu markay kaa adkaa tagto inaad maxabada alle ka doorato maxabadaada oo aad mar walba aad ilaalido awaamirta alle iyo nawaahidiisa tan shanaadna mudaalacaة اqalbi liasmaai wasifaati wa mushaahadatiha inaad wax badan daalacato ood akrido asmaada alle iyo sifaadda alle tan lixaadna mushaahadaةu biri wاlixsaani wa nicamihi ظaahirati wاlbaaطina inaad fiirido ilaahay waxa uu kuu galo wanaag nicamka kuwa muuqday iyo kuwa qarsoon ilahay kuu galay inaad aad ugu fakerto aad jeclaatid allah ku siiyey tan toddobaadna waa midda u cajaa'ibka badanuu yidhi inkisaaru lqalbi bikuliyati beni yaday inuu ilahay hortiisa isku dulleeyo tan sideedaadna alwaqtu bihi waqta nusuuli ilaahiy waqtiga rabbi u soo degaya ilaa samaai dunya ee habeenku saddex isku qaybiyo meelaan wax makhluuquu ku arkayn inaad ilahay ku xusto ah, qol gaara meel laaba inaad gurigaaga ka leedahay ood meeshaad ta tagto weysaysato oo tukato oo qur-aanka akhrido aad ku soo qatinto marka ugu dambayda subxaana subxaan allahi wabixamdi macnaha siduu u cabiray waxay tahay inuu ku soo qatimo marka ugu dambayda biاlistikfaari wاtawba biاlistikfaari wاtawba kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun wa biاlasxaari hum yastakfiruun waa kaasa saasaa lagu yaqaana dadka muttaqiinta tan sagaalaad dadka ilaahay jeceloo saalixiinta inaad la fadhiisato hadalkooda xikamkaana ka aruursato midda tobnaadna sabab kasta oo qalbigaaga iyo ilaahay kale dhexgala inaad ka fogaato tobankaasna ilaahay inaad jeclaato ayay sababkuugu noqdaan qalbigaaguna nuuro wa biljumlati ahaan fa haadaa midkaan haadaha maxaa lagu ishaaraa labadii asaloon soo qaadannay alkhlaas waalmaxabba ikhlaas iyo maxabat ullahi wa maxabatu rasuulih labadoodaas haadaa lagu ishaara ah, haadaa lagu ishaara labadaas hmm. labadaasaa lagu ishaaraayo haadaada labadaasa lagu ishaara oo daada labama lagu ishaara haa waa lagu ishaara ah, laa faridun walaa bikrun cawaanun bayna dalik ah, laa ilaa haaulaa'i walaa ilaa haaulaa munaafiqiinta maxaa leeyi laa ilaa haaulaai mudabdabiina bayna daalika laa ilaa haaulaai walaa ilaa haaulaai waxay noqnoqdaan oo ordaayanoo noqnoqdaan muminiinta iyo gaalada dhexdooda gaalada u tega ha idinka inla shaqeeya idinkan daacad iniin ah muslim anaa cirib goynaya dad igu aragtaan anoo tukaya hala yaabinina dadaan ku dagaaya muslimku u imaana gaaladan iska jeedaay inuu adeen daacad inin ah islaamnimadan u gargaara daad aragtaan anoo gaal la fadhiya hayga nixinina waxbaan sii jeedinaay waxbaan kala sabaay labadaas u dhexeeya orda labaduba inay raalli ka noqdaan ka fakaray ilaahi weyna oo quluubta daalcanay marna ku soo dhicmay yaa mudabdabiina bayna aali bayna daalik daalika labaa lagu ishaara ah. laa faaridun walaa bikrun cawaanun bayna daalika labaa lagu ishaara see lagu sharaa bimacna almadkuur daalika madkuurkaasa la leey ah, daalika madkuurkaas wabiljumlati duduub ahaan fa haada kan waa kee min alikhlaasi walmaxaba waa labadaas ikhlaas iyo maxaba aslu hadi alxilya aadaabtan labadaasa u asal labadoodu waa labadii shardiyo loo shardi jiray camalka saalixa maxaa yeelay maxabadii maxay noqotay say ku xaqiiqoobeen mutaabaca soo maa xaqiiqadii maxabadu maxay ku xaqiiqoobe mutaabaca marka camalka camalka saalixa maxaa loo shardi jiray alikhlaas wاlmutaabaca waa labadii camal kasta loo shardi jiray markaasuu shiku wuxuu ku yidhi وباljumلaةi duuduub ahaan fahaadaa madkuurka aan soo sheegnay min alkhlaaصi wاlmaxaba ikhlaaska iyo maxabada ah aslu hadihi اlxilya aadaabtan kuwaas asal wayaqacaani waxay labadaas uga dhacayaan fiir inay musanatay hadaadu hadduu ku tus wayaqacaani ikhlaaska iyo waxay uga dhacayaan maxabbadaasu minhaa aadaabtan mowqica taaji meesha taajka iyo koofidu uga dhacaan min alxullati isku joogga isku joogga qofka aad inuu labista rabo isku joog laba maro isku eg inuu qaadana koofidu madaxa saara soomaa taajkana koofi oo jawhar lagu lagu tolay ah siday uga saraydo sidaasay dhammaan aadaabta soo socota uga sareeyaan alkhlaas wاlmutaabac waa ka sareeyaan aadaabta soo socotoo dhan sidaasay uga sareeyaan qaala اmualifu raximah llah fayaa ayuha abdullah ardoy haa antum idinka haaulaay ku waanaatihiin tarabactum waxaad u soo fadhiisateen lidersi cashar wa tacallaqtum waxaad ku dhegteen bianfasi cilqin wax lagu dhego wixii u qaalisanaa alabilcilmi oo cilmi dalbidiis ah ku bayaane maka bedelo fa uusiikum waa idin dardaarma wa nafsii nafsadaydana waa u dardaarmaa bitaqwa allah ilahay cabsidiisa tacaala ilahay waa sarreeyaa fi siri qarsoonaashada iyo walcalaaniyati muuqashadaba aad rabbi uga baqdaan fa hiya alcuddatu waa saxaydha waa waxa loo diyaarsado in seed laga dhigto wahiya taqwadu mahbidu lfadaa'ili fadiilooyinku waa meeshay ku soo hoobtaan wa mutanazalu lmaxaamidi ammaanyaalku waa meeshay ku soo degaan wa hiya madcafu lquwa waa awoodda meesha soo dirta wa micraaju sumuwi sarraynta waa jaranjarta loo qoro waraabidu waa xarigga alwafiiqu xira cala alqulubi qalbiyaalka can ilfitani fidnooyinka ka xidha falaa tufaridu alla kacabsi ha ka gaadinin dardaaran la yaab leh ayuu halkan ku keenay yaa ayuha dulaab ardoy haa antum idinka haaulaai ku waanatiin abaraan ka dhigayna tarabatum abar labaadaan ka dhigayna tarabatum adimadaad isdhaafsateen murabaca waa fadhiga labada lugood marka inta laska horkeeno la isdhaafiyo murabaca laydha fadhiga marka qofku labada sida hadda ardaygan u fadhiyo kale waa saas iyo ardaygaas iyo soo ma jeeda tarabuc lugaha marka saas lasu inta laisku horkeeno la isdhaafiyo saasaa la yidhahda marka lugihiia macnaha wuxuu soo jeedaa waxaad u soo jilballaabateen inaad diin ilaahay barataan kaala iyo dardaaran qaata wey haa antum idinkaa ku waanaagtiin tarabactum waxaad u lidarsi casha wa tacallaqtum ilaa qofba waxbuu doorto waxa weeyaan go ku gaaray inuu barto diinkii nebi maxamed loo soo dhiibay sala allah alay waxyigii alla soo dejiyey waxa alla jecel waxa alla necab yahay mustaqbalkiisa u badbaadiyey qof waxa weyaan go ku gaaray adduunyadiisa meel ka gaaro mid siyaasaduu doorto mid duuliyannimu doorto mid waxa weeyaan wuxuu doortay inuu xisaarta barto midba adduunyada mid inuu dibi barto qofba meel adduunyada wax weyn go-aan gaari soomaa go'aan idinku waxaad gaarteen inaad wax barataan wa tacallaqtum waxaadna ku dhegteen bianfasi cilqin shay lagu dhego kii u qiimo badnaa dalabilcilmi ayaad ku dhegteen ka bedelo fauusiikum anig idinka waa idin dardaarmaa wa nafsii nafsadaydana waxaan u dardaarmaa bitaqwa allah ilaahay cabsidiisa tacaala ilaa waa sarreeyaa fii siri qarsoonashada dadka marka aad ka qarsoontihiin ilaahay aad uga baqdaan awaamirta ilaalidaan nawaahida aad ilaalidaan xuduudda alle ilaalidaan daacada ilahay laasimtaan walcanaaniyati iyo markaad muuqataan dadka u muuqataan ilaali ah, taqwada qofka dhab ula yimaada qofkaas wax walba culus alla waa u fududeeya arrintiisao dham alla fududeeya waman yataqi llaha yajcal lahu min amrihi yusra qofka ilaahay ka baqa arrintiisa fudayd alla ka dhig daalibow maxaa dantaadii ka mid ah dalabulcilmi soo maahan ilahay inuu fudeeyo soo ma doonayd ilahay wuxuu kuugu fudeeya taqwada yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu llaaha yajcal lakum furqaana muminiino haddaad rabbi ka baqdaan ilaahay nuur uu idin siinaya aad xaqii baatilka ku kala garataan cilmiga alla idin siinaya cilmiga alla furaya ilaahay meeladaan ogayn uu ka risaaqaya ilaahay baa inuu kugu kaalmaynayo marka daalibka wax qaaliyahu doorto wax qaaliya haddaad dooratay waa inaad dadka ka taqwo badnaata carabkaaga ilaalida indhahaaga ilaalida dhegahaaga ilaalida indhahaaga laabta dikriga ilaahay carabkaagaad ku badida kalaamka ilaahay aad akhrido qur-aanka akhridaa qur-aan go-on marna dayicin adkaarta aad laasimta adkaar aad taqaano oo kuwii nabiga laga soo gaaray sala allahu calay wasalam ood laasimtoodan marna ka tegin keer aadan marna ka tegin ilaa axabu acmaali ila allaahi adwamuhaa wainqal adkaar aadan marna ka tegin qur-aanka xisib aadan marna ka tegin shan jus afar jus saddex jus laba jus hal wax aadan xisib iska go'aanso aadan marna ka tegin xisib waxa la ihahda adkaarta qofku iska leeyay ama qur-aanka wardiya la yhahda ama xisib ah, xisib macnaheed maahanti oo juska niskiis ah waa qofka waxa u go'an inuu akhriya la yhahda xisib ah, waa inaad leedahay indhahaaga aad si gaara ah u ilaashataa dhegahaaga ilaashata daacada ilaahay ilaashataa xanta iyo beenta iska ilaalida waa dadka wax halaagaya xanta carabkaagan adka ilaashataa haddaad rabto wax dadku aysan haysan inaad hesho waa inaad dadka ka taqwo badnaata ood ka daacad badnaata onaad ka daacad badnaata sidaas weeya sidaas ayaa la rabaa fa hiya taqwadu alcudda taqwada wax lagu soo koobo dhowr tacbiiray ku koobaan culummadu qaar waxay dhahdaan imtiaalu awaamir wajtinaab nawaahi taqwo miya waxaa la dhaha wix alla ku faray same alla iyo rasuulna hadde waba isku waxbay amreen oo alla wuxuu u soo dhiibay wax waa nabi maxamed sal allah alay slm wixii alla kaa reebeen ka laakiin waxay dhahan culummadu dalqi ibnu xabiib hadalkiisii hadal ka koobanoo taqwo lagu sharaxa ma jirto wuxuu yidhi taqwo maxay tahay markii la yidhi wuxuu yidhi alcamalu biaacati illah waa in daacada alle la sameeyo calaa nuurin min allah nuur ilahay xaggiisa ka ahadayna lagu sameeyo macnaha waa camal cilmi ku dhisan nuurka alle aggiisa ka ahda waa cilmi ah. ilaahay adeec cilmina ku adeec rajaaa hawaab illaah waana inaad ilaahay hawaabkiisa rajaynayda waa ikhlaaskii soo ma jeedi waa cilmi iyo camal iyo ikhlaas soo ma jeedi maxaa la wa tarku macaasi illaah calaa nuurin min allah waa inaad macaasida ka tagto ilahay la caasiyo cilmina aad uga tagto ood ogtahay in alla diiday soma jeedid makhaafata cadaab ilah cadaab allaba ka baqayo waa ikhlaaska soma jeedid waa cilmi iyo camal iyo ikhlaas taqwada marka hadalka cajaa'ibta leh ugu kooban waa hadalkaas dalka ibnu xabiib xilyaة اlawliya labi nucam iyo siyar aclaam الnubala xaafid dahabi labadaba ku sugan yahay xaafid dahabina isagoo tacliiqina wuxuu yidhi abdaca wa awjas oo ku xeel dheeraaduu yidhi waana gaabiye warka war gaaban oo meesha ugu dambayda taabaayo wey taqwo lagu fasiro oo ka cadaan badan ma jiraan wey kana koobnaan badan fahiya taqwadu alcuddatu waa sahayda waa waxa loo diyaarsado in cadaabka gaashaan looga dhigto waa sahay in shaydaan lagula dagaalamo wa loo diyaarsado wahiya taqwadu mahbitu lfadaa'il waa fadiilooyinku meeshay ku soo hortaan wa mutanazalu maxaamidi ammaanyaalku waa meeshay ku soo degaan wahiya taqwadu mabcathu lquwati awoodda waa meesha ay ka soo baxdo oo awoodda laga soo diro meesha awoodaha laga soo in ilaahay quwo ku siiyo fahmo quwo leh oo xoog leh fasaaxo quwo leh balaaqo cilmi ilaahay meeshuu kaa siilo oo laga soo diro waa taqwada sababkaad ku heli laheed macnaha waa micraaju sumuwi micraajku waa jaranjarta wax lagu koro ka la raba gurigaas korkiisa in sanqaafka la koroo kale jaranjarta la saro wa micraaju sumuwi saraynta waa jaranjarta lagu koro daad rabta meel derajo sare inaad ilahay agtiisa ka gaarto jaranjar kale male taqwo wey waraabidu waa xariga alwafiiqu ee xira cala lquluubi quluubta can ilfitan xariga quluubta xira oo fidnooyinka ka xiro ka celiyo weeye falaa tufaridu wara ka gaabinina ha ka gaabinina taqwada wallah subxana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina moxamed